bismi illaah walxamdu lilah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacd xashirkan cashirkii boqol konton iyo afar wuxuu kamid yahay cashiradii noo socday ee ku saabsanaa minhaaj lmusli waxaynu ku jirnay kitaabu lqadaa washahaadaad qalihii baynu dhaaf dhamaynay waxaan joognay almaadatu taaniyatu fi shahaada maadada labaad waxay ku saabsan tahay shahaadadii shahaadadu min xuquuqillaahi bay ka mid tahay qofka gabadbal ku sameeya ama wuxuu ogyahay giri waayo ama waxaan jirin waxaa la xisaabtamayo ebe subxaanahu watacaala marka xuquuqda eebbay kamid tahay shahaadadii walow xuquuqda addoommahana ay meel ka soo geli karto oo shahaadada adiga aada furtay amaad furi weyday xuquuq muslim leeyahay ama addoomo eebba leeyihiin baa ku dayacmi karta qof baa ku dhib mudanayo idaabi fuulaysa ama qof baaxad xaaraama ku qaadanayo shahaadadaada markaasay aada u ballaaran tahay shahaadada dhibkeeda oo aada eebana ka eedgashay addoommadiina ka eedgashay sidaas daraaddeed qur-aanka shahaada aada bay ugu soo aroosay ka qowlihi tacaala walaa taktumu shahaada waman yaktumhaa fa inahu aasimun qalbuh waka qowlihi tacaala waman adlama miman katama shahaadatan cindahu min allah wuxuu ogyahay qof beriyey oo eebba ka beriye qof ka dulmi badan ma jiro idan shahaadadu waa halis iyadaana sugaysa qabuuhi oo haddii aan markhaati la helin kolkaas ninkii garsooraha garuu naqaa heli maayo idan shahaadadu wax lagama maarmaana in cinaayo iyo qasad weyn mooye almaadatu taaniya maadadii labaad fi shahaadaati marag furidyaal gudahood ayagu maada tahay kow tacriifu shahaada shahaado tilmaanteed ashahaadatu waxaa wey an yukhbira almar-u qof inuu sheego war uu yira waxasaa jira isagoo saadiqa ku sheegay waxaanuu sheegayena isagoo run ku sheegaya bimaakii ra-aa uu arkay buu ku waramaya aw samica uu maqlay haadaa qof baa warramaya oo warbixinaya wuxuu ku warbixinaya wuxuu ama arkay ama maqlay oo wuxuu leeyahay waxaasaan maqlay sidaasaanu maqlay haayat lacma oo kale qofaan indha qabin hadal buu maqlaayey qof baa ku hadlaayey isna waa ag joogay goorta qofkii warka u dhameeyo dhab ha ku dheg kisii dayn maayo ilaah shahaadadii gutay markaasuu wuxuu yihi shahaadadii aniga waxaa ninkan inuu ku hadlaan maqlaayey kolkaan maqlaayeyna sidii baan u qabtay waana kan ashahaadatu waxaa wey an yukhbira almar-u qof inuu waramo saadiqan isagoo run sheegaya wuxuu ku waramayaa bimaa ra wuxuu arko wuxuu leeyahy waxaasaan arkay aw samica ama wuxuu maqlay buu ku waramaya waxaasan maqlay markaa shahaadii sidaasay noqonaysaa kolka waxaadan maqlin amaadan arkin inaad sheegtid xaq uma leeyihiin waxaadan arkin amaadan maqlin waa laysaga digay fajtanibuu rijsa min alawtaan wajtanibuu qowla azuur laba xukmuha shahaadadii xukunkeedii waa maxa waxay diinta islaamka ka qabtay shahaadada taxamulu shahaada shahaadada qaadideeda taxamulka waa marka hore waxaan dhaceen ee aad maqlaysay marka waa taxamuso waad qaaday hadhowna waxaa imaan doona al-adaa adduhuna waxa weeye goortii loo baahdo oo shahaadadii furideedii loo baahdo baad saad u maqashay ama warsi sheegaysa sheegidaa dambe adaa la gudasa wey adaa baa la yihaa qaadida marka hore waxaa inaad gogjooga oo ayada fiirinayso aada ogaateed maskaxdiiyo maanka gelisayna taxamul baa la yihaah kolka taxamulu shahaada shahaadadii xambaarideedii ka adaa-iha sida gudishadeedii oo kale oo goortii loo baahda aad gudan doontid fardu kifaayatiin iska kaafin faralkeed weeyo hadday arrini dhacdo oo muslimiinta qaar kamida ay arrintii ogaadaan hadhow markii loo baahdana ay maragii furaan kolkaa muslimiinta intoodii kale dilkii waa ka dhacay dembi looma haysto haddiise wixii la wada arkay qof keliya soo markhaatigeedii fure la waayo intii ogaatay oo dhan baa wada dembaabaysu kolkaa fardulkifaayay noqotay taxamulu shahaada shahaadada xambaarideeda ka adaa shahaadada gudideeda iyadoo lamidoo la gudanayo shafaduba fardu kifaaya iska kaafin faralkeed wey calaa man qof korkiibay ku tahay qofkaasoo tacayana ay shahaadadu aynowday caleyhi korkiisa ay ku aynowda ogaaday waxaad ogaatay adigii baa lagaa raba biqowli illaah eebba weyne hadalkiisa u daliila tacaanaa eebba korahaye uu yihi fastashiduu markhaati geli wastashiduu aayadda saa maaha fi suurati albaqara wa aayatu dayn wastashiduu markhaati shahiidayni laba nin min rijaalikum ka mida mad markhaati gelinaysa fain lam yakuunaa haddayan markhaatiyaalku noqon rajulayni laba nin waa la waayey oo arrintii ka warqaba hal naaga maahe waa la waayey fain lam yakuuna haddayan markhaatigii ahaanayni rajulayni laba ninna fa rajulun hal nin iyo wamra'ataani laba naagoodoo laysku kabay ayaa markhaati noqonayso dabcan waxa ay laba naag ka markhaati noqonayaan maal wey ilaa ayaddu waxay ka hadlaysa maalkii way iskhilaafi doontaa dibbi arrintan loogu iman doontaa shahaadaadka way iskhilaafayaan waxaa la ismahaysee khusuumadiiyo doodu ku saabsan tahay hadduu maal yahay markaasaa markii laba nin la waayo waa hal nin iyo laba naagood iman doonaan fain lam yakuunaa haddayan noqon labadii nin markhaati rajulayni laba nin farajulu nin iyo wamraataani laba naagoodba yasani marag furayo wa qowlihi eeba weyna hadalkiisi tacaalaa korahayana waa u deli uu yihi walaa taktumuuha qarinina ashahaada maragga aada ogaateen markii loo baahdo hadhow sheegidi ha qarinina waman qofka yaktum ha qariya shahaadada fa inahu kaa shahaadada qariye caasimu waxaa dambaabay qalbuhu qalbigiisii baa dambaabay baa dambaabay xusitaa qalbigaa la xusay baa dilaalo weyn ku jirtaa maxay ku tusinaysaa awala shahaadada meesha ama lee guta ama lagu qaadaa sow qalbiga ma ilaa maasha xibnihii bay u qeybsan yihiin shahaadadu meeshay degto ee ama marka hore la qaadaaye lagu qaado ama marka dambe la gudanayo laga guto suu qalbigii maaha hadii waxid taaniyan qalbigu soo xiginta bani aadamka u qiimi badan maaha xibinta qalbiga u qiimi badan sow maaha wasadaqa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fii qowlihi ina fi ljasadi mubqa idaa salaxa salaxa aljasadu kuluhu waidaa fasadad fasada aljasadu kuluhu alaa wahiya alqalbu marka haddii qalbigii uu dambaabay qofku qof nool maaha qalbigana waa xibintii ugu qiimi badnay jirka bani aadamka inta uu ka koobmo oo hadday iyadu hagaagtana uu qofku hagaagaayey hadday iyadu hallowdana oo qofku in hallaabayey aasimun qalbuhu haddana xagga ciqaabka waxay ku tusinaysa hadduu waxaa dambaabay qalbiga yahay qofka cadaabkiisu inuu halis yahay cadaab inta qofkii la geeyo buu ku juuwacayaa keliyata maaha waxay la mid tahay fii suurati lhumaza naarullahi alatii tatalicu calaa fida oka naarullah alatii tatalicu calaa fida oo intay jirka hoos u gasho bay wadnaha iyo qalbiga ruugta idan qalbigiisiibaa dambaabay wax fudud maaha walaa tagtumu ha qarinina ashahaada markhaatigii ha qarinina waman qofka yagtumha shahaadadii qariyey fa inahu kan shahaadada qariyey cahimun waxaa dembaabay qalbuhu laabtiisii baa dembaabtay wey wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u deli sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi cala rasuul rasuulka korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu yihi alaa ukhbirukum ma waanan idiin sheegaynin bikhayri shuhadaa markhaatiyaal kuwa ugu khayr badan aladii qof baa markhaati ugu fiican ya-ti la yimaada bishahaadatihi wixii uu ogaaday buu furayaa qabla an yusalaha intaan la weydiinin shahaadatulxisba la yihaa shahaadatulxisba ayaa la yihaa qofka masajilnayn loomana yeeran kolkaa qoladii garta isku haysatayna kama ayan warsadin laakiin isagii baa yimi kolkaasuu maxkamadu iskeenay wuxuu ogaadana uu sheegay kolka iyadoo la yidhi xadiid kalaa iman doona oo leeyahay kuwa iyagoon cid wax weydiisa iska saada furayo oo qof been sheegayoon ogey oo laaluushiyo dana kala leh ama qof buu duuminaya ama dunye waxaasu jeersanayaa lama raba kaas laakiin qofka wuxuu ogaaday isagoon laba su-aalin aalina u yeerin intuu yimaado alla darsi u furo oo yidhaahdo waxa iyo waxasaan oga markhaati kaasaa u qiimi badan alaa ukhbiruukum ma waanan idiin sheegaynin bikhayri shuhadaa markhaatiyaal kuwa ugu fiicnaan badan alladii kii baa markhaati dhammaantii u fiicnaan badan yacti la yimaada bishahaadatihi marag furidiisii qabla an yus'alahaa intaanba shahaadadii la weydiinin haddaba shaahidkii shuruud buu leey bal shuruuddii dhageyso qof la arkaba markhaati iska noqdaa maaha saddex shuruudu shaahid ka marag furayo shardiyaalka looga baahan yahay yushtaratu waxaa la shardiya lishaahidi kii marag furayay gudihiisa loo shardiyaa awal wa qabla kulli shay an yakuuna ka maraga furaya waa inuu yahay musliman horta bal qof muslima waa inuu yahay hadduusan muslim ahayn looma baana muslim hadduusan ahayn warkiisa laguma jiro laba caaqilan qof wax garanaya inuu yahay hadduu majnuun yahay diyaa walee waa in caqli aan lahayn kaasna warkiisa laguma jiro saddex baaliqan inuu qaangaar yahay wey hadduu yahay ilmo yaroo saqiiroo mulaqa warkiisa laguma jiro adilan muslim toosan waa inuu yahay cadli haddaad maqashid laa ya bilkabiir dembiyaalka waaweyn lama yimaado wey khamrada iyo zinada iyo tuuganimada lama yimaado dembiyaalka waaweyn way iska ilaaliya kuwa yaryarna ma daa'imow waxoogaa qof meel marayso indhaha kaaga dhacaaniyo kuwaana ma daa'imo goortuu la kulmo waa ka noqdaa idan qofkaan kabiire la imaanaynin sakiirana daa'imaynin kaasaa cadil la yihaah kolkaa muslim toosan wey oo dembiyaalka waaweyn gelina iska ilaaliya dembiyaaka yaryarna waa galaa laakiin kuma wahsado ilaah buu uga toobad keena cadli baa kaa la yida shardigii afraad wey shan waxaa weeye kayra mutahamin mid la tulmaayo waa inuusan hayn tuhmada maxaa laga wada waxaa laga wadaa qofku u marag furayo isaga ayaa dani u dhacaysa qaraabanimaa jirta meesha waa laba isdhashay ama wada dharatay ama isu dhaxday ama iscootatay oo qofna qofku cadow ku yahay ee la og yahay maragiisii loo qaban maayo marka tuuntu goorma imanaysa waxay tuuntu imanaysaa qofkaad u maragunaysid hadduu walaalka yahay amuu waalidkaayo amuu wiilkaaguu yahay amuu saaxibkaayo ama naagtaadii uu yahay ama haddii kale qofaad coltihiino arrintuunu qasnaydun waxaa hadday yimaadaan maragaagii looma baahna tuuntaa waa inayan jirin marka shuruurdaasaa loo baahan yahay an yakuuna musliman waa inuu qof muslima yahay caaqilan waa in shaahidku qof wax garanaya yahay baaligan waa in qof qaangaare uu yahay cadlan waa inuu muslim towsan yahay hayru mutahamin mid wax lagu tuumayo waa inuusan ahayn wa macnaa hayru mutaham kula tuum ayuusan ahaanin macnaheedii waxawey an yakuuna waa inuu ahaado niman dad laa tuqbalu shahaadatuhu markhaatiyaalkoodii aan la aqbalay kuwaan laysu aqbalayn maxaa ka mida kacamuuday annasab nasabka labadiisii tiir weeyo aban wa umman aabbaha iyo adeerka iyo ina adeerka iyo walaalka ama haddii kale xaggii kale hooyada iyo abtiga iyo hamaryarta iyo ilaa nasabka bani aadamka laba ka koobma wasadaqa allaahu fii qowlihi wahuwa aladii khalaqa min almaa'i basharan fajacalahu nasaban wa sihran idan labadii camuudayay nasab maaha qaraabadii xagga abartana maaha qofka qaraabadii xagga aabahana maaha ka camuudayi nasab nasabka labadiisii jir ay libacdihim qaarkood qaarkood u maraag fura lama ogola wa ka axadi zawjayni labada isqabta midna midka kale marag u kari maayo lisaaxiibihi saaxiibkiisi kale u marag furi maayo waka shahaadati ladi qof marag furidiisii wey yajuru u jiidaya min nafsihi naftiisa nafcan dheef buu usoo jiidaya oo shahaadan uu furaya haddii la xukumo meeshaa waxbaa kasoo gaaraya dufana qof dufan doona lama rabo aw yadfacu ama wuxuu ka reebaya canaa nafta xaggeeda darara dhib oo haddii intuu shahaadada furo la xukumo kolka ciqaad iyo kharaj iyo dhibaato iman laha ayaa ka zuulaya lama rabaka waka shahaadati alcaduwi colkii markhaati furidiisii wey calaa caduwihi in colkaa korkiisii uu ku marag furo intaa ma banaana liqowlihi hadalkii nabigana waa u sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allah ku badiya uu laa tajuusu ma banaana shahaadatu khaa'inin dhagarow marag furidiisii ma banaana oo nin ah walaa khaa'inatin naag dhagarow oo ardaala markhaati furidood ma banaana walaa dii khimirin colaad midu saaxiib qof uur buuxa oo utun ay dhuunta joogtana inuu qof kale ku marag furo khimrigu waxaa weeye alixnatu washaxnaa walcadaawa qofna qofuu coliyo u niyixun yahay maya loo aqbali maayo calaa akhiihi walaalkiis korkiisa walaa tajuusu ma banaana shahaadatu lqaanic kii adeegaayeyna ma banaana marka furidiisii liahlilbeyti reerkuu adeegayay khaadimu kolka ciduu ka tirsan yahay aqalkuu ku nool yahay reerkuu la dhaqan yahay walaa shahaadatu lqaanici khaadimkii wey ama haddii kale odagii reerka biilayeyn waxaasoo dhan badana gaara oo la ogyaha ka dhaceeyo laysu qaban maayo mareeg furidda kolkaa waxaa leeyahay markhaati kala keena walaa tajuusu mabanaana banaana shahaadatu alqaanici kii adeegayay mareeg furiddiisii ila beyti aqalkuu adeegayo isku noolaa khaadibka ka ahaa inuu u mareeg furana mabanaana banaana markaa shuruudaasoo dhan baa laga rabaa qofka mareeg furaaya ka gadaal axkaam bay leedahay wuxuu ku marag furayaana waa macay waxa weeye sidaynu hore u sheegnay wuxuu arkay ama maqlay anaa maqlay anaa arkay afar axkaamu shahaada markhaati furidda xukumyaalkeedii kow laa yajuusu uma banaana lishaahidi qofka marag furayaa waxaanu banaanayn an yashhada inuu marag fura uma banaana ilaa bimaa waxun inuu ku marag furo maahe u calimahu ogaadoo yaqiinan dhab ahaan u ogaaday sida uu ku ogaadayna biru'yatin arkid waa inay tahay labada indhooduu ku dhuftay aw samaacin maqlay uu dhagihiisa ku maqlay waa inay tahay daliilkuna waa liqowlihi nabiga hadalkiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiya liman nin baa nabiga ugu jawaabay saalahu nabigii weydiiyey ani shahaadati marag furid xaggeed buu wax ka weydiiyo wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi waxaanu ku marag furnaa waa waxa sidee ah maxaan markhaatigiisii furi karnaa maxaanansa furi karin markaa nabiga mitaalku ninkaan siiyey quruxdiisa arag wuxuu yihi tara shamsa atara shamsa qoraxdaan ma ujeedaa qaala ninkii su-aashalaha baayi nacam qorax maalinnimo joogto fii raabicati nahaar maalin bartankeed joogta waa loo wada jeedaa faqaala markaasaa nabigu yihi calaa midliha saad qoraxdaan ugu jeedo waxaad ugu jeeddo si lamida fashad ku marag fur ow dacdhaaf waxa aad ku marag furaysid muu ujeeda waa ujeeda siday qoraxdaas kuugu caddahay wax kuugu cad waa inuu yahay sida qoraxday u caddahay hadduusan wixii u caddayn isaga joogu waa kaa markaa daliilkii lima nabiga uu u yiri sa'alahu nabiga weydiiyo cani shahaada marag furid xaggeed wax ka weydiiyey buu nabiga ku yihi tara shamsa atara shamsa qoraxda ma ujeedaa qaala qofkiina wuxuu yihi nacam qoraxdii waa ujeedaa faqaala nabiga wuxuu yihi calaa midlaha midli shamsi qoraxdan saaad ugu jeediyo wixii lamida ah, fashadku marag fur ow da dhaafu laba tajuusu shahaadatu marag furid a banaan calaa shahaadati shaahidin mid marag furay korkiisii lagu qiro aakhara kale idaa tacadara hadduu cudurtooma xuduuruhu goobta inuu yimaad wuxuu la imaan waayey limaradin xanuun dartiisii aw hayaabin waa maqan yahay aw mowtin waa dhintay lidaruura liajli daruura dhibaatada jirta daraadeeday taas la banaanaatay idaa tawaqafa hadduu joogsado calayhi malaggaa furidiisii xukmulxaakimi garsooraha garnaqidiisii muxuu sheegayaa qodobkan wuxuu sheegaya qof baa arrintii ogaaday arrinta laysku hayay qof baa ogaaday kii arrinta ogaadaa goobtii arrinta lagu galaayey ama lagu naqaayey garta iman kari waayey cudur macquula awgii kuwaan uu tiriyey waa jiraday qofkii qof aan meeshii iman karino jirow ama haddii kale kolkii arrinta ay dhacday ka gadaal buu safro duur buu jiraa lama hayo ama haddii kale waa dhintayba dhibaatooyinkaasaa yimi arrintiina waa taagan tahay waxaa bannaan qofkii asaga ka maqlay inuu arrintan ogaa hadduu qofkan wax dilayay wax dhacayay baan goobjoogahaa mid kalaa ka maqlay isagii buu ka maqlay isagii laakiin goobjoogahaa baa la waayo oo udurtoomay inuu goobta yimaado hadduusan isagaa goobta imaanin gartii dhammaan mayso hadduusan goobtii iman gartii dhammaan mayso arrintii waa alliqnaanaysaa waa rarnaanaysaa arrintii idankii isaga oo sheegaya maqlay baatii ku markhaati furaya aniga arrinka markuu dhacay ma ogeyn waxaanse ogahay qofkaan hebelee xanuunsanaya ama qofkaan hebelehee dhintay ama qofkaan hebelehee maqan in uu yidhi arrinta saasay ahaydoo markay dhaaysaan taagnaa baan ogahay ashaahid cala shaahid baa la yihi kankii goobjoogga ahaa maaha laakiin kan goobjoogga ah warkiisii buu hayaa isagoo kan goobjoogga ahaa uu leeyahay arrinta anaa ogaa saasay ahay intuu marka ka maqlay buu ku maray furaya waa banaanta tajuusu waxaa banaan ashahaadatu marag furid maxaa lagu marag fura calaa shahaadati shaahidin aakhar mid maraga wixii uu galay korkeedii lagu markhaati kaco gool walba maahee waa inkii goob joog ahaa meeshuu iman waayo idaa tacadara hadduu cudurtoomay dhici weydo xuduuru xuduuru shaahidi goobjooggii imaatinkiisii maxay la suura geli weyday limaradin liajli maradin cudur dartiisa aw hayaabin liajli hayaabin maqnaan darteeda aw mowtin liajli mowtin geeri darteeda lidaruura liajli daruura dhibaataa wacatay wey waase idaa tawaqafa hadduu taagan yahay calayhi shaahidkaas la waayey korkiisii waxaa ku taagan xukmulxakiim kii garsooraha ahaa garnaqidiisii ninkaas la waayey ku xihan tahay kolkaa kaas la waayey kii ka maqlay isagoo arrinta sheega kiyaa goobta imaana yusaka shaahiidu waxayna inaga aqoonin baa shahaadii lagu daray waxa weeye waxayna aqoonin laba shahaado un baynu naqaanaa inaga arrinta laysku hayo laba qofoo goob jooga ma la haya anigii iyo anigaa ka markhaatiya intaasaa warkeennii ku dhammaaday maya ee labadaana la raba in la hufo war labadan marag furaysay goobjoogyada muslim toosanoo tukaday inay yihiin yaa ogwo marka waa shahaada calaa shahaada taskiyaa la yihaa marka waa in la hela laba qof oo muslim oo la garana oo tootoosan oo yihaahda annaga waxaanu nahay labadan qof ee maraga furtay laba qof oo muslim toosana inay yihiin la tukado ilaahay ka cabsada inay yihiin markaa taskiyaa la yihaa yuzaka shaahidu kii marag furayaa la hufaa waxaa lagu hufa oo inuu muslim toosan yahay lagu qira bishahaadati cadley laba muslim toosana marag furidooda qofkii la arkaba labaa loo rabaa tiraahda lix buu dadkii noqonayo laba qof arrintiibay ka markhaatiyihin waa laba labadaasaa mid kastaba laba usii baahaya iyaado kan muslim toosan lix bay noqonayaan kolka gartii labadii isku haysiya garsoorihii maahee lix qof oo kale ay u baahan tahay lix qof oo kale ayay u baahan tahay sida loogu dadaalay cadaaladdu inay meel marto oo ilaahay aayadiisii loo hirgeliya laa tadlimuun walaa tudlamuun ana laa darara walaa diraar yusaka shaahidu kii markhaatiga ahaabaa la hufaayo bishahaadati cadlay laba muslimoo toosan marag furidood baa lagu hufaa oo maxay sheegayiin calaa annahu midkaan maraga furaa korkeeda inuu cadlun muslim toosan yahay mardiyun laga raali yahay goortaas loo baahan yahayna waa bushay kale qof caanaba adduunya xaafadiiyo degmadiiyo qaaligii waa la yaqaan waa mu-adinkii masaajidka ka adaamay ama waa mudariskii kutubta akrinay ama waa imaamkii dadka tujinay ama waa khadiibkii khudbada jeedinayey ama waa macalinkii ilmaha dugsiga qur-aanka u dhigayey kolka nin caana oy tuulada taqaan oo wanaag iyo salaa iyo suubanaan iyo taqwo lagu yaqaana hadduu yahay laba markhaati keen lamale laakiin nimaan la garanaynin oo iska yimid hadduu yahay war adiga laguma garanayo laba ku garanaysa keen in la yidhaaho mise ka kii marag furaayaa lahufa lishahaadati cadley laba muslim toosana marag furideed baa lagu hufa calaa annahu kan shaahidkaa inuu yahay cadlun muslim toosanoo mardiyun laga raali yahay idaa kaana shaahidu midkaan marag furaa hadduu yahay hayra mubrisilcadaala cadaaladiisu miday dibadda taal hadduu yahay wey amaa mubrisulcadaala kan cadaaladiisu banaanka taal ee ummaddu wada taqaan falaa yaxtaaju uma baahna alqaadi kalsooniin u baahan maayo ilaa taskiyatin hufid lahu markhaatigii la hufo loo baahan maayo qof caana oo la garanayo hadduu yahay oo wanaag iyo salaax lagu yaqaan aqoontaa la yaqiinay baa arrinta lagu meel marinaya markhaatigiisina lagu aqbalaya laakiin hadduusan muuqan qofun dhallinyaroon aada loo garanaynin waryaa ku yaqaan inaad gumantaa la odhanaya maxaa jira wax suuqaan laga soo wado laga soo tiqaantiqiyey ayaa meeshii imanaya waxasaa la diidaya markaa xuquuqdii ummaddaa dayacmaysa ama dad muslima culaadi koraysa kolkaa arrintu dadaal bay u baahan tahay dheeraada haddiisaa la isku qabsado sooyaab maa kii markhaatiga afarnaa isku haysa laba nin baa tiri waa muslim toosan labaa madaxa gacanta saaratay mehebel ardaal isagoo kale aad ma jiro waa la isku hayaa ninkii marka labana waa hubto waxay yidhaahdeen qofkan waa muslim toosan xeeb male labana waxay yidhaahdeen geedbeenaalaa oo khamarjiya nafsahu sidee la yeelaya qolada dhaawacday jaanibkooda la maraayo waxaa laleeyahay naga dhaafa waxaan lagu hadlay war ka tag meesha kiina markhaati keena laleeyahay maxaa jira jaanibkaasaa dadaal badan oo haddii la eriyo oo layaha ka tag meesha garta joogsan mayso ama wax kaloo markhaatiga furo toosan baa leelay ama dhaar iyo yemiin waxbaa la samaynayo ama maslix arrimo kalaa la gelayo xalli bay leedahay taasi laakiin waxaan haddii la socodsiiyo oo isagii la xuskado isagiinu inuu ardaal noqdo hadhow waxaa ay hortiyaa ka mas-uula kolkaa qofkii laysku qabto oo dadka qaarna ammaana qaarna dhaawaco tajriixa kuwaan dhaawaceeyiri waa ardaal warkoodaa la rajaxaya afar in zakaa rajulaani hadday laba nin hufaan rajula min oo yidhaahdaan kan muslim toosan wey markhaatigiisaniyo waa la qabsanaya laakiin wajaraxa waxaa dhaawacay fiihi ninkii markhaatiga aakharaani laba kale baa yidhi waa ardaal qudima waxaa la horumarinayaa jaanibu tajriic kuwa dhaawacay dhinacoodii baa la rajaxayaa calaa jaanibi tacdiid kuwaan hufay ee waa quman yahay yiri baa laga anfacayaa liannahu jaanibkaas in la maro oo nin lagu hadlay layska daayo ba-al dadaal badan oo muslimiinta xuquuqdeeda taasaa u dadaal badan kolkaa ninkii laysku qabsadan baa looga baxayaa wey in zakaa rajulaani hadday laba nin hufaan rajulani oo wajaraaxa ay dhaawacaan fiihi ninkay labada huftay aakharaani laba kalaa dhaawacday oo tiri kan khayr male baraka beelo wey qudima waxaa la rajaxayaa la hormarinaya jaanibu tajriic dhaawaca dhankiisii calaa jaanibi tacdiil ayaa laga hormarinaya liannahu saas ayaa laxwadu dadaal badan wey shan yajibu waxaa waajiba tadiibu shaahidi zuur midbaa ben usan waxba ka ogeyn yaa qajajiciyo marag furay marka tafaasiil la weydiiyey goormeed xaggay ahayna waa isku qasmay kaa maxaa la yeelaya kaasi in la edgiyo oo la qabilay ama toban dhangood dhufdo haddii kale waa la ganaaxayaayo boqol riyaal baa lagu ganaaxay marka maa yaraahu qaadin ayaa lagu edginayaa qofka beenseega ee markhaati beena fura ee goortuu furay la ogaado kadib inuu been sheegayo yajibu waxaa waajibata diibu shaahidi zuuri beenta ka qiray edbintiisii baa waajiba bimaa baa lagu edbinayaa wax yardacuhu ragde buriya wax isagii hore iyo buri ugu filan wey oo wayakuunu ahaada cibratan wax taamira qaadasha u noqda isagaasoo kale iyo kuwo badan baa geedka fooda ku haya kolka wax isna edbinoa kuwa kalena lagu badinayo yajibu waxaa waajiba tadiibu shaahidiisu maraga beentaa ka furay ee bintiisi bimaabaa lagu edbinaya yardacuhu isaga horara oo wayakuunu ahaada cibratan fiira qaadasho liman cibra u noqda ay taxjusuhu u sheekayso nafsuhu naftiisi bidaalika been furidu shan ahwaacu shahaadaad shahaadayaalkii baa noqonayo intaasoo qaybood ilaa shan qaybood baa shahaadada u kala baxaysa waxa lagu shahaada fulaayo shan qaybood buu noqonaya bal shantii la shantii qaybood qayb la arkaaba siday shareecada islaamka uga hadashay arag anwaacu shahaadaati shahaadayaal noocyaalkoodii weye kow shahaadatu zinaa baa u daran waxaa weeye laba qof oo kala sinaysanaysa shahaadadoodii waxay ku caddaan kartaa afar qof oo akhyaaro caadiliina oo sheega in alaabtiis dhex jiilay wax kale lama yeelay wax kale lama yeelayo shahaadatu zina zinada markhaatigeedii wayatacayan waxaa la raba fiiha shahaadatu zinihi waxaa aynoobayo arbacatu shuhuudin saddex laga yeeli maayo afar baa la rabaa waa adag tahay marka labadan qof inay isugu timaado afar hadbay u adag tahay maxaa jira haddaan eebaba isku dhajin oo lagu ciqaabin marka qofka iyo laba yimaadaanba waa kala tegayaan afar qof inay isugu timaado waa adag tahay markii nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabu rasuulilaahi uu sheegay oo uu yihi si aan muslimiinta loogu fududaanin afar qof baa la doonayaa ascad ibnu macadi yaa rasuulallah oo haddaan uga imaada nin najisoo naagtaydii ku maran rasuulkan afar ninka doonaya oo la ekaalay dhaarka waxnaantayda lagu samaynayo iyagus intaa ma markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam diintu waxay qabtaa inaan la fudaanin ee wixii la sugo afar baad suuqa ka doonaysa waladii bacaka bilxaqi buu yihi ilaaha xaq kula soo bixiyaan ku dhaartay inaan naagtaydii oo laga luso afarni suuq uga doonayni oo maxaad yeeli baa nabiga yihi saftaan laba uga dhigayaabu ka naagta ku duuduubay waa kala goynay asxaabtii warka maqlaysaa si ad la yaabtay oo tir oo hadday naagtaan kaa halowday muslimka maxaad u diid ma iska furti qof halowday oo la qasbinee la oogin ee iyadiiba khayaaniya dhagariya gobol dhaaf gashay kolkaad nin islaameed u dilayso war iga baxa gurigay kacasraac maa tiraahi noor waad furan tahay kan meela ku geey intaas maa tiraahid maxaad u dili markaasaa nabiga u hiliyo yidhi atacjabuuna min khiirati sacd ma la yaabantiin ninkan sacada eegii ninkaan gurigeyga ugu imaado waa kala goynaa maxaan ula yaadi weynaa layihi naag halowdima nin sameed loo dila markaasuu yihi nabiga wallaahi inii la akhyaru minhu adiga rasuulkaa sacad ka dara xagga xaaska qofka iga mara waa u dhamo wallaahu akhyaru minii ana ilaaha iga darin ogaada oo ilaahay markuu arko qof addoona oo u abuurtay oo wuxuu ka xarimay ku batalaqsanaya ilaah wax ka daran male wallaahi inii la akhyaru minhu wallaahu akhyaru minii sacadkaa yaabaysin aniga rasuulkaa ka daran ani ilaaha iga darow maalinkaa intii ka dambeeyey sacad gurigiisa kolkii lagu soo dhowaadaa tilaabta la boobi meelahaasu taagan yahi seef cadaysimaana u haysta gurigii sacadaa la agmala kolkaasaa dhulka intii la fiiriyo la foorasado aa tilaabta la boobi jiray caan buu ku ahaa ragidnimadaas gabadhnimadaasuu caan ku ahaa kolka ahalkii awlaadda intii lagu dhaafo bilcaantii iyo gabdhihii lalaba adigii waxaa tay aan la arkin dayuusnimo wey ahlu meesha akhlaaqdu ka dhimatee laga halaabayna meesha wey danan ahalkii laga lahay ummaddii ay isku wada walaaqan tahay gobanimaa loo baahan yahay iyo shahaamo baa loo baahan yahay dumarkuna intay qarsoon yihiin dahab cayrina wey kufar baa low yaa kutusuu leey laakiin iyadoo dambiil magan wadata hadday jid walba ku lugayso cadaysima oo qofkii ilku gamuura iyo qofkii afla laaca iyo qofkii adin la gaaro meel ma joojiyaba wax dhimatay wax dhimatay warkaa banooni bay la qiimo noqonaysaa banoonigaa ninka arkabalaadka ku dhufanayo male dhulka midlaar gabalaadkeedu raacinaya korkii akhlaaqiya u dhimatana oo la ogaado beerka looga fariisana adoogeedna ma raba cid kaloo rabtana male markaasna waa la dayrinaya idan arrintu waa kala ratibantay marka ugu horeysa guri ka bixidda baa fasaadkeeda ka bilaabanaya guriga markay ka baxdo waa rakhiis wey bal e cajaban wey jinsi daciifa wey waxay iska dhicin karta male si gabanaa loo qancinaya ama waa la qoormaroojinaya kolkaa kadibna waa la dayrinaya akhrajuuha wa afsaduuha wadayacuuha kow gurigii baa laga bixiyey kadibna waa la haleeyey saddexna waa la dayriyey iyadoo dadkii kamidoo dhibaatadeedu ay dadka kusoo noqonayso jirraha keento ama anigu elow wuxuu yahay aan la garanayn oo hadhow jidka intuu istaaga baabuurta jajabiya albaabada islaameed kolka isaan kadib gargaraaca kolkaa timaada meeshiinu wax jooga male jarafkiyaa la garaaca albaabkiyaa la jigayna baabuurkaa dhigatay daqiiqad intaas koodiyaa soo cabaysay muraayadihii eberwey masiibo badan waxaalkii yaa batay fitnadii yaa badatay dunidii dunidiyaa degi waysay akhlaaqdii yaa halaawday markii dambena damaar guuda imaanaa waa la isgarbaashay marka fasaadkaas muxuu ka bilowday guri ka bixiduu ka bilowday khilaafidii ilaah la khilaafay waqarna fii buyuutikuna guryihiina jooga walaa tabarajna marka ragga adeega laga rabaa naagta guriga joogto aqalkaa maamuso marka naag waxba suuq kuma le waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa waaqifna salaata waaatiina zakaata waaطicna allaha warasuulahu inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum arijaala albeyti wayutahirakum tahiira wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illahi walxikma meeshaas qur-aankii xadiidka ku barta aqalkiina halkaasna ku jira kuwaa surnaada marka banaanka hadday usoo baxaan oo jidadka ku hardaan la jeelkay taagtaagan tahay taleefon maleegana lagu hostuur iyadoo iska socto oo dukaankii ka adeeganaysa aa taleefon la maleegay lagu hostuura kolkay taleefon ka qaaday xaggaasi xiriir ka sameyn ka gadaal war waa dhammaaday adigana riwaaya lagu sameyn shahaadatu zinaa wayatacayanu fiiha arbacatu shuhuudin liqowlihi tacaala faistashiduu calayhina arbacata minkum haweenkii gacanta hadday ka baxaan oo maalo loo waayo walaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashiduu calayhina korkooda maray uga dhiga arbacata minkum afarin waa inay ogaadaan oo falaa yakfikuma fila fiihaa sinadii gudaheeda duuna alarbaca afar marag wax ka yar kuma fila kolka shahaadada koowaad zinadii wey waa ogaatay markhaatigeeda afar wey daliilkeedii waad ogaatay fastajiduu calayhina arbacata minkum lawlaa jaa-uu calayhi biarbacati shuhada adiladii bay kamid waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhada adiladii bay laba shahaadatu hayri zina markii zina aynu ka saarna hawlihii intii soo hartay shahaadatu kayri zina zina maahe dembigii kale maragiisu min jamiici lumuuri arrimo dhammaantooda yakfi waxaa ku filan fiiha shahaadadii shaahida cadli baa ku filan laba muslim oo toosan baa ku filan taana waxaan zina ahayn wey dee laysku haystay maal hadduu yahay waxaa laysku haystana shahaadatu lamwaal xoolaha markhaatigoodii wayakfii waxaa ku filan fiiha fi lamwaali waxaa laysku haysamaalaa biyahay shahaadatu rajuli omraatay halin laba naagood ku filan daliilkuna waa liqowlihi tacaala eebba weyne qowlkiisii uu yihi fain lam yakuuna haddayan labadii markhaati ahaanin rajulayni laba nin farajulin wamra'ataani laba haweenow afar shahaadatu alaxkaam haddii waxa markaa la qiraaya xukumyaalkii ay yihiin wayakfii fiiha shaahidun wayamiinuun xukun haddii loo baahan yahay waxaa la hayo haddii loo helo shaahid iyo yamiin kifaayo afar shahaadatu laxkaam xukumyaalka markhaati furidoodii weeye wayakfii fiiha axkaam waxaa ku filan shaahidun wayamiinun hal maraq iyo dhaar lagu kabow daliilku waa liqowli bni cabaasin cabdullaahi bni cabaas baa radia allaahu canhumaa ilaa cabaas iyo cabdullaahi raallia ka noqde wuxuu yihi qadaa rasuulullah eebbaweye rasuulkiisii waa xukumay sala allahu calayhi wasalama biyamiinin dhaar iyo washaahidin hal marag buu wax ku xukumay ugu dambaysii shahaadatu alxamli waalxaayid waxaa laga hadlaya uur hadday yahay qofkan uur bay leedahay iyo uur male sidoo kale qofkan caayadeedii waa dhammaatay iyoma dhamaanin sidoo kale qofkan waa la fara xumeeyo waa la kufsaday kolka muu arrintu ma camcamiye ama juujin keliya mase qofkan waa la dhaawacay oo bikaaradii waa zuushay ama ma zuulin sidoo kale naagninkeedii ka cabatoo tiri kan waa ila mid ima dhaamo isagiina wuxuu leeyahay may waa hurgufay ee bilaashay iyo afraysa arrimaha noocaas oo kale ah eesan rag ogaan karin mima laa yaqalu calayhi irijaal waxa naagaha ku saabsan oo arrimahaasoo kalosan rag ogaan karin see la yeelaya laba naagood baa loo doona hadday isqabtaan labadii qof arrimaha isku qabtaan laba naagood oo akhyaara loo yeelaya labadhaan daymoodaa laleeyahy ayagaa wixii dhibee gaaray xadidaya gabadha waa dhaawacan tahay bikaaradeedii waa la zuuliyey ama haddii kale naagtaa ninka maagay u afraysaa waa la naagaystay ama haddii kale qofkan caadaa ku taalla ama haddii kale qofkan uuray leedahay arrimaha noocaas oo kale ah oo uurkii iyo dhibaadii caadadii ku saabsan ee asan rag ogaan karinna dumar baa loo raadinaya shan shahaadatu alxamli uurkii marag furidiisii iyo walxayli caadadii iyo wamaa wixii ayaan laa yadalicu ogaan karin calayhi korkiisa ila nisaa haween maahee wax kale kaasna waa qaybtii shanaad wayagfii fiiha taas waxaa ku filan shahaadatu mra-atayn labanaagoodoo akhyaara aa la leeyahay arrintan u kuurgala ee naga warsiiya laba haddii laga badiyo saddex iyo afar laga dhiga waa kasii fiican tahay meeshaas waxaan uga farahalanay maadadii labaad ee shahaada ku saabsan maadadan saddexaad iqraar bay ku saabsan waa in qofkii waxa lagu sheeganaya uu yihi waa run waxaan waa qabow almaadatu thaalida maadadii saddexaad fi liqraari qirasho wixii la qirto gudaheed ayay u umaado tahay kow tacriifu aliqraaru huwa iqraar waxaa la yihaah an yactarifa almar-u qof inuu qirto bishayi wax fii dimatihi luquntiisa lagu leeyahay bikayrihi qofaan isaga ahayna uu leeyahay inuu qirta wey misaalkii ka an yaquula waa inuu yihaaho ina lizaydin hebel wuxuu leeyahay cindii agtayda khamsiina alfa dirham ina lizaydin hebel wuxuu leeyahay cindii agtayda ku leeyahay khamsiina alfa dirham konton kun oo shilin buu ku leeyahay iyo wixii lamida ah iqraar haddii kale aw ina almataaca alfulaani alaabta hebel la yiraa huwa lifulaan aw ayag kitaabkan ayagu ujeedin hebelaale waxaan gacantayda ku jira hebelaale marka iqraarkaasu waa ka ugu qiimi badan iqraarkii waxaa jira marka badan iqraarkood waxba ku alin intaaba gudahayno aan qaangaar ahay kuwa iqraarkoodii waxba lagu fali maayo dadkaa dhegaysa marka dadkii awal aynu dhaawacnay aynu yihi majnuun waalow ama anug muluq awl ama qof la qasbay qoorta loo galay sidii biliijku yeelaan oo kale qofkii waa la xiraya waa la gaajaynaya waa la tumaya korantaa lagu dhadhejinaya ilaa uu yeelo waxaan waa yeelay wax si iqraar maa waxaasi iqraar noqon maayo waa qof mudar ah oo la dhibaata geliyey oo la xanuujiyey oo xalli kala waayey oo la yihi lagu dayn mahaa adoo yiraa dembigaan waa ku jiraa maahe waa ku jiraa buu leey kolkuu banaanka la geeyo waa lay dilay alay aluley waxba noqon maayaan wax kolka dadka iqraarkooda la aqbalayo iyo dadkaan la aqbalay iyagana kala baro laba minman qofkii xaggiisii yuqbalu liqraar qofka qiritaankiisa la aqbalayo waa kuma waa kana yuqbal waxaa la aqbala iqraaru lcaaqil qof wax garanaya qiritaankiisii albaaliq ee qaangaara hase yeeshee walaa yuqbal lama aqbalo iqraaru lmajnuun qof waala qiritaankiisii lama aqbalo wala sabiy anug muluq ah hadduu yihaah dunidaan kharibay warkiisa laguma jiro walaalmukrah qof la dirqiyey oo arrintan lagu qasbay kaasna iqraarkiisii lama aqbalo sababtuna waxaa weeye intuba mukalafba ma ahe liadami takliifihim xil eebba saarayba kuwaasi male daliilkuna waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu nabiga yihi rufica alqalaamu qalamkii wax qoraayey waa laga dulqaaday can halaahatin saddex dadka ka midaa ah laga dulqaaday alxadiid xadiidka qadam hadda ka xadiidka meelo badan noogu soo hormaray laakiin meeshaan sabiga toddoba jir haysee la yeenay waa anug toddoba jir oo ibtidaaiga dhameeyey kaasi marka dadkii hore ma aha la aqbalaya kaa reerkoodaba hadday adeegsadaan oo anigu xataa oo wax garanayo caqli badan laakiin xadiidku can ishabiy xataa yabluq wa can innaa'im xataa yastayqib wacan ilmajnuun xataa yufiiqu ilaa kan walan uu ka miyirsado kan muluqaa uu ka qaangaaro kan jiifa uu kasoo toosow daliil kale waliqowlihi hadalkii nabiga abu daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi wamaa stukrihu ummadda waxaa lagu qasba caleyh korkiisa baa laga cafiyey alkhata'u walnisyaanu wamaa stukrihu ummadda waxaa la dirqiyey caleyhi korkiisa saddex xukmuhu iqraarkaas wax la qirtay xukunkiisu maxaa xukmuliqraari xukunkiisa alluzuumu ku dhegidun oo qofka intuu markaan qiray oo uu yidhaahdo hebel baa boqol igu leh hadduu yidhahdo u iska dheeldheelayo halla kama jiraane waxba uu iguma ule laga yeeli maayaa laleeya hadduusan yahay dadkii aynu hadeer u cudur daarnay oon iri ilmo yar iyo majnuun iyo kadaa kolka hore aan la maqlaynin laakiin goortuu qiray hadduu ahaa koftaaba guda oo caqilee baaliquu ahaa goortuu qiray inta aynu ka maqalay kadib uu yihi war wayska cayaaray halla warkayga kama jiraan waxna layguma le warkaaga laguma jiraa laleeyahay keen waxaad qirtay lazuumu xukmu xukmu liqraa xukmu iqraari qiritaan xukunkeedii waxa waxawey alluzuumu lhajri ee faman aqara qofka qiraa bishayin wax liinsaanin qof kale u qira oo wakaana hadduu qiray ahaa xaqiran waxgarad baaliqan saangaar mukhtaaran doortay lazimahu waxaa ku laasimaya wixii uu qiray daliilkuna waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama qof baadiyahoo zina lagu sheegay oo isla yimaadeen kii naagta qaba iyo wiilka qofka ka sinaystay adoogii kolkaa nabiga loo keenay garti markaasaa nabiga naagtii baadiya jirteen inuu diray uu duyaa unays buu yihi unays adiga berri jarmaad ila imra'ati haada ninkaa naagta uu qabee la sheegaayo berri ku kala fa in ictarafad hadday tiraa waxaan waa sameeyey farjima dhagax ku dil marka waxaa laysku xiray dhagax ku dilideedii iyo qirashadeedii idan qofka markuu qirtay kadib ma noqon karo faman aqara qofka qira bishayin wax liinsaanin qof kale u qira oo wakaanaha markuu qira caqilan waxgaran baaliqan doortay mukhtaaro baaliqan qaangaar mukhtaaran doortay lazimahu wixii uu garay baa ku laasimayo daliilku waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi nabiga fain ictarafat hadday naagta qirata waxaa laga sheegayo farjuma dheeca gudi fajacala rasuulu sala allahu calayhi wasalama rasuulka wuxuu ka yeelay ictarafaa naagta qirashaeeday zinadii qiratan mulsiman mid laasimin aya lahaa naagta biiqaamati lcaddi xag oogideeda caleyha korkeeda lagu ogow afar baxmuu axkaameeye qiraar dariirtaanka xugumyaal kaloo intaan sheegna aan ahayn baa jira bacdu axkaamili qiraar qiritaanka xugumyaalkiisa qaarkood biliqraari axkaamun buu leeyahay minhaa waxaa ka mida kow ictiraafulmuflisi kii daymoobay ayaa qirtay oo muflisku waa nin hantidiisiyo deynka lagu leeyahay deynkii batay wey muflis baa magaciisii la yida aw ilmaxjuuri kii la sharay calayhi korkiisa mid baa la sharay safiinimaa loo sharay muflisnimaa loo sharay fi shuguuli arrimo gudaheed almaaliyati loo nisbeeyey laa yalzamu kaas laasim ma noqdo oo hadduu mid muflisa oo daynkii ka batay uu yihi nin kala dayn igu leh lagaa yeeli maayaa laleey jira hantidaada waxay maxjuus u tahay way u oodan tahay raggii hore iyagii baad lugoynaysaa lagaa yeeli maayo waana dhacdaayo ogow in intii xoogaa deyna lagu xukumo oo intuu dad la heshiin yihahdo war weydiin weydiin ayaa eh. igu soo sheegta boqol kun oo riyaal war maxaad u yeelaysaa soonkaa dawladda iga bixinaysa marka meeshii ka sabaaba laga dhigay sooma markaa nin baa imaanayo eh, anigana boqol baan kula niga laba boqol saddex boqol baan kuleeyahay oo kun asagii baa le war ahay waa liigu leeyahay xoogaa boqol kun lagu lagulaa shan boqol oo kun buu gaarsiiyey dowladaa ramadaanka ka bixinaysa ka gadaalna kolka afar boqol oo faa-iiduu helay meesha wax la geliye waa gaas aw ilmaxjuuri calayhi kii la sharay fii shuguuni ilmaaliyati arrimaha xoolaha ku saabsan bilaa yalzamu man laazima ictiraafkaas sababtuna waa litiami lmuflisi kan daymoobay baa waxaa lagu tuumayaa bixasdi lhurama dadkii kista hore kulahaa buu lugoynayaayo wixii yare gacantiisa ku jira iyaga loo reebay wixii iyaga igu dhaafiya raba weli ana taani almaxjuura calayhi midkan dambe ee la sharayna idaa qubila iqraaruhu haddii la aqbalo iqraarkiisii isagoo maxjuuru calayhi asbaxa wuxuu noqonaya wakaanahu isagoo lam yuxjur calayhi korkiisaba la shari wayabqa waxaa haraaya bidimatihima dimadooduu fuulayaw oo haddii nin maxjuulu calayhiya ama muflis uu yihaah nin baa wax igu leh korkiisa waa lagu sajilaya waxaa laleeyahay qofkaada u qirtay luquntaaduu wax ku leeyahay ee hantida gacantaada ku jirta raggii horaan cadaaladda islaamka iyo quruxda arag wayabqaa wuxuu ku harayaa wuxuu qiray bidimatihima luquntooda maa aqaraa waxay qireen bihimaaga fayasudaanihi waxay bixinayaan bacda zawaali arrintan kolkay dhamaata ka gabaa ee waxay bilaan bixinayaan laba mid sakaraaday nafta qaadqaadayso ayaa yidhi wiil hebel waxaa suuleeya wiil hebelna waxaasan hore u siiyey ha la ogaado warkaaga lugumajgaa laleeya naftii baa ku qaadqaaday sooma ilmaha kala u sarraanaysaa sooma kana dangaara ku wataa sooma shareecada wax u qaybinaysa adiga iska dhimow iska dhimo shareeca wax u qaybinaysa waxaan ilaah baa maamulay adiga maamulkaaga looma baana haddii kale intaad salinaysaed xayi tahay eed caafimaad qabto waxaaga qaybi nina kugu faragelin waxaa kugu faragelinaa male laakiin iyadoo birtii ku kor suranta xiraaru aad tahay culimo alla yaasiin aada joogto meel laguma jiro inaad ilmaha wixii gacantooda ka bixiso aad tiraa ama kaas dhaxa laguma le ogaada horgal buu ahaa naagtaa la timid ma dhalin ama aad tiraahid xoolihii ninkaasaan siiyey ama aad tiraahdo hebel dhaxalkay geli maha caasigu ay najiskaa la buriyo waxaas laguma jireen iska dhimaa lagu leey shareecada maamulaysa laba ictiraafulmariid kii jirhanaa garashadiisa almushrif xoogaa fahmadariya dhafaruxawniyo ergebiya hadday tahay waxaas wax maehe waxaa la rabaa jiraa culus ilgeeriyaad sakaradu bamgeeriyaad iyaa socota dhawarkaaga laguma jilaalay ictiraafu lmariid kii jirhanaa ictiraafkiisii almushrifi ee geeri u dhowaa لا يصح ma asixo lilwaarifi nin dhaxalle ilaa bibayina markhaati cad maahe liannahu yutaham waxaa lagu tuhma bilmuxaafaati dheefin ee falow qaala mariidun mi jiran hadduu yihaha mushrifun geeri u dhow aw wuxuu actarifu waxaan qiraya biana liwaladi anugeyga fulaana indii kada inuu ku leeyahay wiilkan hebelehenda waxaasuu leeyahay lam yuqbal la ogolaan maha minhu kan jiran laga aqbali maa khashyata an yakuuna inuu yaha laga baqa qasada mid u danyeshay muxabaatihi inuu dheefiyo maxaa kaa timaynaysa muxabaati khashyata an yakuuna qasada maxaa idinku eli muxabaati muxabaati maxaa kaati wax qaba kaaf ma leedihi y maya muxabaati wa badaa fiican muxabaatihi dheefintiisa duuna saa'iri awlaadihi kan maahe awlaaddii kale inuu wax tarama rabo wey wayashadu waxaa marag furaya lihaada warkan qowluhu hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa wasiyata dardaaran ma jira liwaaritin mid dhexda loo dardaarmo haddaba fa qowlulmariidi midkaan jiran hadalkiisa uu leeyahay ina liwaladii fulaan canugeyga hebela kadaa uu leeyahay duuna saa'iri awlaadihi ilmaha kuwoodii kale uusan u sheegaynin ashbahu shay waxay u eg tahay min wasiyatin lahu isagoo u wasaayooday oo kale warasuulu suubanaha sala allahu calayhi wasalama yaquul rasuulkana wuxuu leeyahay laa wasiyata dardaarmidii ma jirta liwaarihin mid dhaxalla in wax loo dardaarmo lama ogola ilaa an yujiizahaa inay ogolaadaan maahe alwarahatu dadkii kale dhaxalka lahaa maa lam taqum haddaynan joogsanin bayinatun marag tasbitu sugta maakii aqara bihi uu qiray liwaarisihi uu u qiray wa cinda daalika wakhtigaa agteeda ayaa yasixu iqraaruhu qofkan wuxuu qiray markaasuu asaxayaa haddaydan kuwaan ogolaanin waxba kama jiro warkiisa laguma jiro wallaahu aclam